aan ku soo jirna kitaabkii alarbacuun annisaa'iya aan soo gaarnay xadiidka soddon iyo koobeeya baabu wujuubi nafaqati zawjati wa owlaadiha islaamta iyo caruurteeda nafaqadood iyo biilkoodu waajibidda uu waajibay uu u baab yahay cala zawji ninkana ay ku waajibtay nafaqadaasu xadiidka koob iyo tobnaad wuxuu ka hadlayaa xuquuqda ragga lagu leeyahay wax ka mid ah gabadha waxaan soo sheegnay xuquuq badan oo lagu leeyahay oo sawjkeedu ku leeyahay haddaba haddeer xadiidkan wuxuu noo sheegayaa xuquuq zawjka lagu leeyahay qur-aankuna qaabkaasoo kale u hadlaa walahunna mithlu ladii calayhinna ilaa wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala dumarka waxay xaq u leeyihiin kan lagu leeyahay mid la mid ah xaqa lagu leeyahay oo ninkeedu gabadha ku leeyahay xaqaas mid ah ayaguna leeyihiin oo ay raggooda ku leeyihiin marka xuquuqda gabadhu ay sawjkeeda ku leedahay iyo caruurtuba waxaa ka mid ah nafaqadii asaga laga rabaa nafaqada waxaa loola jeedaa wixii la cuni lahaa cunno iyo cabitaan asagaa laga rabaa weelkii lagu cuni lahaana asagaa laga rabaa waxaa loola jeedaa dharkii la qaada lahaa nuucyadiisa kala duwan isagaa laga rabaa waxaa loola jeedaa gurigii lagu noolaa lahaa iyo wixii lagu jiifa lahaa isagaa laga rabaa kulligood nafaqadaas waajibkaa ayay ka mid yihiin baabu wujuubi nafaqati zawjati wa wlaadihaa islaamta iyo caruurteeda nafaqadooda biilkooda waajibidda waajibay ugu baab yahay cala zawji ninkana nafaqadaas ay ku waajibtay can caaisha caaisha waxay weriday ana hinda binta cutba hinda binti cutba qaalat waxay tidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo inna abaa sufyaan abaa sufyaan rajulun waa nin shaxiixun baqiil ah walaysa ma aha nin yuqdiini mid i siiya maa yakfiinii wax igu filan wa waladii carruurtaydana ku filan ilaa maa shay maahane akhadtu aan ka qaato minhu xaggiisa walxaalna aan ka qaato huwa isagu laa yaclam uusan ogeyn faqaala nabigu wuxuu ku yidhi khudii ka qaado maa yakfiiki wax kugu filan wa waladaki carruurtaada ku filan bilmacruufi sida wanaagga lagu yaqaan oo curfiga iyo dhaqanka lagu yaqaanayna kugu filan can caaishata caaisha waxay warisay anna hinda binta cutba hinde oo ina cutba ah qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo waa zawjadii abi sufyaan wey zawjadii abi sufyaan weeye hinda waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayo inna abaa sufyaan ninka layidhaha abaa sufyaan rajulun shaxiixun waa nin bakiil ah marka gabadha hadday u baahato masalo inay qof culamaa weydido nin ah waxa weeye inay ku tusayda masaa'il badanna waa ku soo ogaanay oo gabadhu ay la hadli karto nin culamaa ayadoo masalo weydiinayda waxaa kaloo xadiidku ku tusayaa qofka marka uu mas'alada rabo inuu ogaado ama uu dacwo yahay oo qaadi la joogo qofka xukunku ku tacalluqo wax ka sheega uu wax ka sheega xan maaha lixda goor oo la ogol yahay ka mid tahay oo xanta laga saaro xaaraanta xanta xaaraanta lixda goor oo laga saaray ka mid tahay oo xan xaaraana ma ahan tanoo kale hadda ninkii waxbay ka sheegtay oo waxay tihi waa nin bakiil ah waana xan arrintaas oo kale laakiin xaaraan ma ahan sababtaa ah xugunaa ku tacalluqa haddaysan sheegin sifadan xukunkii ay u baahnayd ma la ogaa karo ilaa nabiga sala allahu alay w slam shayga loo sheeguu ka jawaaba shayga sifadiisa marka la sheegaa xukunkiisa la garan karaa marka tanoo kaleeto waxaa la idhahdaa waa bannaan tahay waxayna la bannaanaatay daruurada xukunkii garashadiisiyaa ku xigna haddaan la sheegin xukunkii lama garan karo marka xanta lixda goor oo la yidhaha waa bannaantahay ka mid tahay tano waxay tidhi inna abaa sufyaan rajulun waa nin ninkoo shaxiixun baqiil ah walayse ma ahaanin yucdiinii mid isiiya maa yakfiinii wax igu filan wa waladii carruurtayda wax ku filanna ima siiyo biil nagu filan nama siiyo sidaasay tidhi biilka fuqahada muslimiintu waxay isku qabtaan maxaa lagu miisaama fuqahada shaaficiyadoo kale ayagu waxay yidhaahdaan waxaa lagu miisaamaa madaal oo mudka wax lagu cabiro kaasoo kalea lagu miisaama waaba sheeg sheegaano waxay yidhahdaan ninka qaniga laba muda laga rabaa maalinteeda oo ninka faqiirka ah, hal mud aa laga rabaa oo kan dhexdhexaadka laba mud inuu gabadha siiyaa laga raba gabadha keligeedaa laga hadla carruurtii laga hadlima fuqahada jumhuurtooduna waxay yidhaahdaan war mud waxba laguma miisaamayo ee curfigaa la fiirinaa makaanka iyo zamanka waa la fiirinaa waxaa la rabaa ninku biilka uu bixinaa makaanka uu joogo iyo waqtiga uu joogo biilka reerka waxaway uu qaato oo reeraha asagoo kalea ragga wanwanaagsan oo diinta ku wanaagsan dhaqaal ahaanna asaga lamid ah biilkay bixiyaana laga rabaa sababtoo ah isku nolol maan waxa dhacda laba makaan isku waqti la joogo laba makaan dad kala degan laba magaalo kala duwan ama miyii magaalo isku si uma noola oo waxa weeyaan waxaa dhici karta magaalo heblo waxa looga noolaa karo magaalo heblo kale loogama noolaa karo sidaas darteeda waxa lagu miisaamaa biilka noqon maayo be ee sida sawaabka waxay tahay waxaa lagu miisaanayaa curfiga meeshaas uu ninku degan yahay ragga la degan ee wanwanaagsanee diintoodii akhlaaqdoodu fiican tahay lana dhaqaalaha eg biilkay bixiyaan oo kale laga rabaa sidaas weeyaan sida jamaahiirtu ay mareen weliba fuqahada muxadisiinta ee shaaficiyada laftirkooduna sidaas ayay rajaxeen sida imaam nawowi oo waxa weye min kibaar shaaficiya ka mid ah wuxuu yidhi fii hada alxadiidi fawaa'idu minhaa wujuubu nafaqati zawjati wa minhaa ana nafaqata muqadaratun bilkifaaya nafaqada ama biilka waxaa lagu qadarayaa kifaayada laa bilamdaadi mudad yaa lagu qadari maa la dhihi maa ninku meeshuu raba ha jooga mi iyo magaaleed koom baa waajib ku ah ama laba koomo la maa ومdhب أصxاabina أنa نفqة زوجa مqadaraة باأمdاad laakiin shaaفiyaha baana anagu waxaan qabnaa uri mud in lagu qadaro laakiin xadiidka nabiga wuxuu caddaynaa waxaa lagu qadaraya curfiga makaanka la joogo waktiga la joogo dadka la jooga ee wanaagsana diintooda akhlaaqdooda wanaagsan tahay biilkay bixiyaan waa inuu bixiyo ee la dhaqaalaha ah ilaa dadki isku dhaqaala ma ahane dadki isku dhaqaala ma ahan ilaahi weynaana subxaanaه وa tacaala sidaasuu yihi ilah wuxuu yidhi liyunfiq duu sacatin min sacatihi ninka ilaah u waasiciyey oo dhaqaalaha rabbi u waasiciyey waa inuu bil waasaca bixiya markaasuu ilah yidhi subxaana waman qudira calayhi risquhu falyunfiq mima aataahu llahu qofka lagu cidhiiriyey ee aan dhaqaalahayn badanna inta alla sii waxa ka bixiyo laa yukallifu llahu nafsan ilaa ma aataha maxaa yeelay naf ilaahay kuma kallifo wuxuu siiyey waxaan ahayn marka biilka ninka qanigaa ku waajiba iyo biilka ninka faqiirka ku waajiba iyo biilka ninka dhaqaalihiisu dhexdhexaadka ihin ku waajiba shaqa iskuma laha shaqa iskuma laha mid walba waxa alla u dhiibay ayaa la rabaa inuu wax ka dhiibo oo hadduu qani yahay waa inuu waasiciyaa biil fiican oo waasic aho dadka diintood aada u fiican tahay aqniyadana ah biilkay dhiibaan waa inuu dhiibaa midka loo dhexdhexeeyey ragga dhexdhexaadka biilka bixiyaan waa inuu bixiyaa midka faqiirka wixii alla siiy wax ka bixiyo sidaas ayuu imaam nawowi raximahullah uu sheegay waana sidaa sida sawaabkaa wuxuu ku sheegaya sharxa saxiixulmuslimka juska koob iyo tobnaad safxada koob iyo tobnaad xaafid ibn xajar laftirkiisana fatxulbaariga ayuu asna sidoo kaleta ku sheegaya oo uu leeyahay biilka waxaa lagu qadarayaa kifaayada kifaayada waxa ku filan ayaa la fiirin marka waxay tidhi ina abaa sufyaan rajulun waa nin shaxiixun baqiil ah walayse ma ahani yucdiinii mid isiiya maa yakfiinii wax igu filan wa waladii carruurtayda wax ku filan ilaa maa shay maahan akhadtu aan ka qaato minhu abi sufyaan xaggiisa walxaal huwa isagu laa yaclam uusan ogeyn waxay tihi inaa isagoon ogeyn inaan xoogaa maalkiisa wax ka qaadan maahan intuuna siiya nuguma filna maslatu dafara leedaha qof aad xaq ku leedahay hantidiisa haddaad aragto waxa weeyaan intii aad ku leehayd inaad ka qaadatoo kale la waxna ku darsan marka masaladaas waxay rabtaa gabadhu inay ogaato diinta alle inay ku bannaanto in kale haddee waxa weyan caruurtiisii iyo ayadii waa xaqoodii waajibkaa waxay qaadanayaan nabigu sala allahu calayh wasalam sidaanuu masaladii ugu cadeeyey fa qaala nabigu wuxuu yidhi khudii qaado maa yakfiiki wax kugu filan wa waladaki carruurkaaga ku filan bilmacruufi sida wanaaggeeda la yaqaan macruufka waxaa loola jeedaa waqtigaas aad joogtaan makaankaas aad joogtaan ragga jooge wan wanaagsan zawjkaagana la dhaqaalaha eg biilka ay qaataan intaasa ka badsanina marka gabadhii waxaa waajib u ah biilka iyadoo kale la siiyo ninka ninkaas la dhaqaalaha eg taasoo kale in la siiyaa waajiba haddii marka uusan siin inay qaadi u tagto oo uu uga qaado hadday heli karto maalkiisana isagoon ogeyn ay ka qaadan karto nebi moxamedaa caddeeyey sala allahu caleyh wasalam laakiin waxaa kaloo nabigu caddeeyey inaysan siday doonto u qaadan karin ee shayga curfiga inta la fiiriyo inta biil ahaan curfi loo qaato intaas aysan waxba ku darsan karin oo wixii kale ku darsataa hanti islaamiyadoo xaaraan lagu qaatay noqonaysa cadaalad weeye diintu laa tadlimuuna walaa tudlamuuna wey cidna <clears throat> qof inuu dulmiyo lama ogola xadiidkaas markaa muttafaqun caleyh bukhaari iyo muslim ayaa isku waafaqeen nafaqada waajibka waxaan idhi wixii la cunaayey iyo weelashii lagu cunaayey waa waajib waxaa ka mid ah nafaqada waajibka ah dharkii la xidhanaayey oo kala duwan oo ah waxa weeyaan dharka haddii kulayl jiro kulaylka qabowga loo qaato oo dharka haddii waqtiga kulaylaha la qaato marka waqtiga qaboobaha la qaato kan quruxda loo qaato iyo kan asturka iyo xijaabka loo qaato intaba dhammaan waa ku waajib dhammaan waa ku waajib nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi markii la weydiiyey oo la yidhi nin annaga naga mid ah islaamtiisu maxay ku leedahoo xaq ah nabigu wuxuu yidhi an yudcimahaa idaa dacima waa inuu quudiyo markuu wax cunaa ee inuu asagii wax soo cuno iyadoo gaajoon waa xaaraan wa yaksuwahaa idaktasaa hadduu dhar gatana waa inuu dhar u gado iyadana ee inuu afar labis isku beddesho ayana mid ku qallasho ma banaana walaa yadrib lwaja wa inuusan wejiga ku dhufan walaa yuqabixa alla wejigaaga doorin waa inuusan dhihin walaa yahjura ilaa fi lbeyti hadduu caroodana waa inuusan guriga ka bixin ila guriga hadduu ka baxo halkee loo dooni si loo soo carceliyo waa inuusan guriga ka bixin xuquuqda gabadhu leedahay ka mid tahay marka waxaa kamid ah gurigii iyo wixii lagu seexo lahaa dhammaan waxaa kamid ah gabadhu waxay isku qurxi oo hadday tahay shaambo iyo saabuun iyo wixii nadaafadda iyo quruxda loo isticmaalo waa kamid biilkay ka mid biilkay ka mid